subax wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudanes sida uu hore ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa arbaco taariikhdu ay ku beegantahay tahay lix iyo tobanka bisha sideedaad ee agosto sannada labada barnaamijka falanqaynta waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ciidamada dowladda saacadaha soo-adan lagu wada inay ku galaan magaalada webxo ee gobolka galgaduud iyadoo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ay ka socdaan gobolkan ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobkaas ayaan ku faahfaahin doonaa falanqaynteenna maanta saaxiibayaal xubintii kalamanaya sidoo kale ku maqli doontaan oo mar kale iyo falanqaynta sanaweeyo neelbay ka wada timi

maskaxiyo aqoon ma ka maaranta

waa hagaag saaxiibayaal mar la soo xanaagsanaya idin leenahay hadii aynu eegno dhanka iyo gobolka galgaduud waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay ciidamada xoogga iyo dadka deegaanka ugu jiraan sidii ay kula wareegi lahaayeen magaalada waabxo ee gobolka galgaduud waxaana ciidamada la sheegaya in saacadaha soo aadan ay ku wajahan yihiin magaaladan oo maalmihii lasoo dhaafay ay ciidamadu qorsheynayeen inay la wareegaan sidoo kalena gilinkii dambe ee shalay ay la wareegeen deegaanka ceel ceelgorof oo hoos taga magaaladan sideed kilomitarna u jira waxaan falaqayn doonaa oon eegi doonaa magaaladan cabdulahi bootaan xidig ayaa stuudiyaha igula sugan oo keenyan ka mid ah cabdulahi soo dhowo bal ka waran bal dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda waa mahadsantahay siciidow eh, marka la fiiriyo howlgalka wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee dowladda soomaaliya ay ka wado deegaano ka tirsan mm, dowlad goboleedka galmudug eh, gaar ahaan gobolka galgaduud saacadihii lasoo dhaafay halkaas waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ciidanka milatariga iyo sidoo kale ciidanka macuusleeda ee dadka deegaanka ah mm. oo iskaashanaya ay ka sameynayeen deegaano dhowr ah oo ay ugu soo horeyso eh, deegaanka ceelgorof oo sideed kilomitir u jira magaalada wabxo oo saacadaha soo aadan sida ay wararku sheegayaan ciidanka dowlada laga yaabo inay halkaasi gudaha u galaan ama ay gaaraan eh, guud ahaana gobolka galgaduud waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ay sameynayaan ciidanka dowladda iyo sidoo kale dadka deegaanka halkaas waxaa ku sugan asbuuci lasoo dhaafay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna markaasi diyaarinaya diyaargarowga wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab oo markaasi la filayo deegaanadan inuu dhawaan ka bilowdo haba ugu sokayso wabxo oo markaas hadda ciidanka ay kusii jeedaan xili ay ku sugan yihiin naceel gorof aan sheegnay inuu sideed kilomitr u jiro deegaankaas dhowaan ayaana la filayaa in ciidamadu ay halkaas u dhaqaaqaan sida wararka ay sheegayaan saciid waayahay cabdulaahi magaaladan wabxa waxa ay ciidamadu ula wareegeen horey bilooyin ka hor waxaana ay dib uga gorteen halkaasi hadda muhiimada ay u leedahay howlgalkan oo mar kale ciidamadu ay ku qorsheynayaan inay la wareegaan muxuu yahay muhiimadaas maxay tahay eh, muhiimadda waxay noqon kartaa siciidow eh, marka la fiiriyo dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan gobolka galgaduud eh, magaalooyinka ugu waaweyn oo ay al-shabaab uga harsan yihiin waa deegaanada eh, ceelbuur iyo galhareeri mm-hmm. eh, sida ay sheegayaan saraakiisha ammaankuna waxaa eh, qorshuhu uu yahay mm-hmm. ama ay tahay sababta deegaankan mar kale loo doonayo in marka la rabo deegaanadaas in qabto ay qasab tahay mm-hmm. deegaanada ka sokeeya ama ku xeeran deegaankaas in markaasi iyagana lasoo geliya gacanta dowladda si markaas u fududaado isu socodka ciidanka dowladda oo deegaanada ay joogaan ay isaga kala gudbi karaan waayahay cabdulaahi furimo kale oo ciidamada xooga ay joogaana jiro sida eh, galcad iyo sidoo kale masagawa waxa ay dhanka kala joogaan ciil hareeri oo dhanka dhuusamareeba isagana ah mhm. bal marka eh, dhaqdhaqaaqyada si guud bal maxaa ka cusub saaka marka eh, guud ahaan saciidow waa mahadsan tahay Eh, guud ahaan horta dhaqdhaqaaqan ciidan ee ka jiray ee eh, gobolada dalka gaar ahaan galgaduud ka socda waa eh, diyaar garowga ama abaabulka ka dhanka ah wejiga labaad ee dagaalkan oo muddooyinkanba uu madaxweynuhu u joogay magaalada caasimadda ah ee dhuumareeb sidoo kale Eh, siciidow ceel eh, la helay iyo misegawaa iyo ceeldheer si isku mid ah ciidanka dowladda ayaa waxay uga wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo markaasi ku doonayaan in ay hore ugu sii shaqaan deegaanada ay eh, maamulkaasi kaga sugan yihiin al-shabaab waayay cabdulaahi eh, howlgallada ay ciidamada ay wadaan ilaa iyo hadda mhm. waa lala wareegaya ayaa markaa ay sheegayaan ciidamadu oo mhm. deegaan kasta mhm. ee eh, kaabiga ku haya sidoo kalena ee eh, kulaalaya oo qorsheynaya inay la wareegaan dhaqdhaqaaqyadan ilaa iyo hadda maadaama aysan ciidamadu dhaqaaqin sol lagama yaabo in ay qaataan maalmaha soo socda ama toddobaadyada soo aadanba inaysan ciidamadu dhaqaaqin oo halkooda ay kusii sugnaan soo suurtagal maa waa mahadsantaha siciidow eh, horta ciidanka dhaqaaqooda iyo in ay markaasi jihadii loogu talagalay ama furinta loogu talagalay markaasi ka howlgalaan eh, waa eh, arin ciidan oo waxaan filayaa saraakiishii hogaaminaysa ciidamada ayaa goaanka ugu dambeeya ka gaari doona eh, waan howl ciidan koley dhaqaaqa mar walba eh, sida wararka aan ku heleyno iyo xogaha iyo sidoo kale goobaha ay dhaqdhaqaaqyadu ka socdaan mm-hmm. ciidanku waxay ka muujinayaan eh, diyaargarowga iyo abaabulka ugu dambeeyey oo la filayo mar walba inay saacadaha soo aadan dhaqaaqi karaan waana sababta keentay in mar walba lagu soo celcelinayo mm-hmm. ciidanka deegaanka ama ciidanka militarigu waxa ay kaabiga ku hayaan ama ay la wareegi rabaan ama ay u dhaqaaqi rabaan deegaanadaas mm-hmm. sababta hadaladaas kasoo lalaabteen waxay tahay in mar walba la dareemayo eh, diyaargarow dheeraad ah oo mar walba lagu arkayo ciidanka dowladda meel walba ay joogaan waayahay eh, muqdisho shalay waxaa ka baxay ciidamo eh, maalmihii lasoo dhaafay la abaabulayay mm-hmm. kuwaas oo kusii jiida deegaanadan mm-hmm. xildhibaana ayaa qeyb ka ahaa soo bandhigidii ciidamadaasi iyo sidoo kale mm-hmm. eh, in ciidamo kale la abaabuli doono oo abaabul kale uu muqdisho ka socda ay sheegeen iyaguna ay tigi doonaan xildhibaanadu bal marka abaabulkaas ee ka socda muqdisho iyo dhuusamareeb maxuu ku dambeyn karaa ugu dambeyntii waa eh, mahadsantahay siciidow abaabulkaay wadaan xildhibaanada iyo nabadoonada iyo dadka markaasi eh, hormuudka waa ah bulshada waxay dhiirigelinaysaa eh, ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan sida caadiyan ahna markii howshan ay ciidanku galaan markay arkaan qof mas-uul ah oo markaasi horsocda ama sidoo kale dhabarka ka taagan waxa ay helayaan dhiiranaan waana sababta madaxweynuhu markaan ugu biiray wejiga labaad in eh, mas-uuliyiinta kale ee dowladda iyo dhammaan eh, waxgaradkana ay mm-hmm. eh, iyaguna markaasi hadba dhiiro geliyaan intii ay markaasi ka gaaraan oo markaasi ciidamada mm-hmm. ay kula safraan ama sidoo kale ay dhiirageliyaan goobahoodana ku booqdaan si mooralka mm-hmm. ciidanka loo dhiso islamarkaana ay usii wadaan hawsha markaasi ay qalabka u qaateen laakiin cabdulaahi eh, waa iga gaabeen mal dhihi karaa marka la eego bilaabashadii howlgaladan iyo dagaalka al-shabaab lagula jiro siday eh, xildhibaanadu furimaha u joogeen oo ay u dhiirigelinayeen ciidama dagaalamaya ciidamada dagaalamaya iyo dadka deegaankaba iyo hadda sida ay u wajahayaan xildhibaanadu eh, dagaalka ka dhanka al-shabaab waa ay gaabeen lama oran karo miya mm, waa mahadsantahay siciidow xildhibaanadu horta si guud iyaga dhan uma wada jiraan furimaha inta badan dadkuna shakhsiyan yani isku mid ma ahan oo way kala aragti duwanaan karaan mm-hmm. walow laga siman yahay dagaalka al-shabaab ay dowladdu kula jirto mm-hmm. haddana xildhibaanada qaar ayaa markaasi deegaanadoodii iyo deegaano kaleba mm-hmm. marada dhexda ugu xirtay si markaasi ay ciidanka deegaankooda dadka ay matalaan ay uga dulqaadaan al-shabaab islamarkaana ay gaarsiiyaan maamulka dowladda aada mahadsan tahay cabdulaahi bootaan xidig ayuu ahaa saaxiibayaal oo markaa aan falaqeynaynay howlgallada si guud uga socda gobolka galgaduud iyadoo sidoo kalena saacadaha su-aadan lagu wado in magaalada wabxo ay ciidamada xooga dalka ay gaaraan kuwaas oo la qorsheynaya inay gebi ahaanba la wareegaan magaalada maanta falaqa intaayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona oo idinkaga imaaneysa gabagabadii barnaamijka ayaan kusii siqaynaa markaanse waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaana waxaa la yidhi afrikaan wax goor iyo ayaan dhigay gabaahiirta oo guluubadoodii danshool laambadda u gaabshay oo hadday gadiid tahay xitaa meel gudcura taagay madaxdii gadaal marisay baa guulwadayn raba gardarrooyinkoodana ammaan loogu gudaya oo markay habaar galabsadaan ii ducay gura war cabdimahado waxaagu gabay maahee waa mooshinad madaxda afrika ka keentay war milatarigii dalka naijer afgambiye waxay dhaheen haddii qayladana laka day waayo madaxweynaha iyo ehelkiisaba waa laynaynaa ogeysiine eh. waa meesha keliya adduunka ku taalla eh. ee qofka shaqala'aan uu iska joogo eh. ilaa uu ka iloobo kuliyaddii uu bartay urbow afrika kalima adduunkao dhan ba nin wuxuu dhaqdo dhaxalkeeda qaataa waar walla weynay afrikanadana ku waalateen miyaynay ixtiraaftay war kalemaanay nin soomaaliyaha waxaa la weydiiyey sababta afrika ay u hormari weysay kadibna saddex qodobo uga jawaabay kow wuxuu yidhi gaalada dunida la siiyey inagana aakhirada marka dunidu qiimo ma lahan haddana wuxuu yidhi xoolihii afrika yurubaa dhacday iyagaana ku hormaray markii saddexaadna wuxuu yidhi waa la ysku kaayo diroo shirqool ayaa naloo dhigay faragelin shisheeyaanan tilaabka qaadi weyne haddaan tusaale yar inka siiyana markii beeruhu noo soo go'aanay mucaawino noo keenaan dadkii beeraha fala lahayna lacagay u qoraan dadka tahriibaya xataa iyagaa ka dambeeya ubow marka iyaga saa loo gelahayo ma markhaatiba iyagu war waxaa la ogaaday cid kastoo wax qabsan weydoo danteeda gabta inay cid kale eedayso cadow baa laygu yahay dhahaan wujayleeshidii kooydii haaji ismaanka marmarsi oo horaa waxaa loo yidhi guushu way aabbayaal badantaa guuldaraduna waa agoon war kalemaani afrikaha ku fogaanine hadda ka hor madaxweynihii hore masar xusni mubaarak ayaa xaalad caafimaad loo geeyey dalka jarmalka dhakhtarkii wuxuu weydiiyey dadkii madaxweynaha la socday meeqase inuu talada dalka hayaa kadib waxaa loogu jawaabay doktoore sane keliya dhakhtarkii inta madax gacanta saartayoo wuxuu ku jawaabay ninkan waa daalim sababtoo ah ku dhowaad soddon sano ayuu dalkiisa madaxweyne leeyahay xitaa hal isbitaalo isagu ku kalsoonyaho isku daaweeyo kama dhisin aryaa cabdikuusow afrika war kama hayside mugdhow khawaariij waa ka xoroobehaa la yidhi madaxweynaha oo ka warramayo gobol ka afrika oo la yidhaaho galmudugna wuxuu yidhi mugdhow shabaab waa ka ciribtiraynaa galmudug ka kadibna iyo guuraan gobol kaloo afrika ka mida dega oo koonfur galbeed la yidhaah waana ka ciribtiraynaa asagana ka kadibna iyo ka guuraan gobolka kale afrika kamid ah jubbaland la yidhaaho dega mahasna khawaarij waa ugu dhammaa doontaao waa lagu soo afjaraa ikhtitam alkhawarijiin fii iqliimi jubbaland miya war cabdikuusha waxaa lagu yidhi nadaafat alkhawaarij cala somaal walafriqiya nuxayiikum ow nuqadimu ilaa xadaraatikum nashnat alakhbaar mayngar wayti arya madeeyow adiguna xumbaal afkaas waa tiqi abwaanguuro idaacada afrikaanoo kaftanta waraysi siinaya waxa uu yidhi suudaan inay burburayso waxaan ku ogaaday markii shabaab ay soo qaateen heestii suudaan ee macasalaam iyagoo soomaali macsalaamaynaya war mucaaradka soomaalidu khawaarijta iyo dowladdayay jecel yihiin maa madaxweynaha dagaal lagu taageeraan war kalemaana cunug yar baa la weydiiyey abbaha iyo hooyadaa kaa jeceshahay markaasuu yidhi canjeeladaan jeclahay marka mucaaradku waa niman kursiga jecla maxaa uga danaysaga waayahay khawaarijtum kursigay bixiyaan warwar iyo dhammaantiis waa la soo aftarayaa baa laynan yidhiye hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar abdulana waxa uu yidhi ow koryabaariya koofuura leesaaga keenay kooxdii baas koryabaariya koofuura leesaaga keenay kooxdii baas madaxweynihii markuu amar baxshe jiidda hore aaday ee ciidankii urursaday armi badan qaatay argagixisidii waayo badan beenta ku adeegtay iyadoon dagaaldhicin ayay sii ordahayaane al-shabaab allayle sida aniga mau yaacay aryaa bashiir dheeroo mugi loo dhowaaday say u kudeen anaaba ka nixi tega aryaa jihaadkii iyo jannadii ay dhahaan waa u soconaa miyay ka ordeen jahaad inaysan ku jirin waa ogaayeen dadkay ku khaldayeen aryaadhaha amiiraadiha haday ordeen igaartiya adeejiha war orad layskaga hari maaye wabxa kaabigaa laga fadhiyaaha la yidhi ciidamaana ku gurgurtayaa la yidhi taangiyaal wata weliba ciidankaa waxaa la sheegay inaysan soomaali keliya ahayn hadda xaggee galaahay maraysaa war kale ma yaalle war kale maanay war ma haysaane dadka ceelbuur iyo wabxa iyo galhareeri ka soo jeeda waa shireen waxayna dhaheen fariimaha shabaab naga soo gaaraya ma gadmayaan iskudirka beelaha aan dariska nahayna yeeli mayno war saaxiibkii cabdifataax xaashin waxa uu yidhi cudurka in la ogaado ayaa daawada ka horraysa marka shabaab fidnaday wadaan iyo fariimahooda waa la ogaaday dawadoodiina waa la helayo dadku aqbali maayaan iskudirma kale war madaxweyne xasan shiikhoo ka hadlayay xafladii galmudug wuxuu yidhi dadka shabaabka u adeegaya oo iskudirka beelaha walaalaha ka shaqaynaya waxay noola mid yihiin shabaabka qofkii soomaaliya qof soomaaliya kale xaq darre ku dilaan al-shabaab uu noola mid yahay sababtoo al-shabaab ah waxa kula dagaalamaynaa waa dadka ay laynayaan darteed kii dadka dilaana noogama duwana warwaagii hore dowladda kacaanka waxaan maqli jiray midkana la socdee seedahana jaray sannahaba quulees ummadiisa siisto arya bashiiro waxaa kalood ka tagtoo waagaas la dhihi jira dadka dadweynuhu waa sun seeftii kacankuna waa sideedii isna seegi warkalmaanay waxaan arkay weli cabdirasaaq dhoorre oo xirxiranoo la leeyahay maleeshiya beelada uu afduuban yahay adeerkiisu raadiyo kulmiya waraysi siiyeyna wuxuu yidhi maleeshiyada waa nala hadashay weriyahana waa nala hadal siiyeen waxayna noo sheegeen inay ka rabaan lacag madax furasho ah annaguna waxaan dhahna idiinma aamini karnay odayaashiina nala soo xidhiireen marka waxaa la yaab leh iyadoo la maraayo qof aan dembi gelin in soomaaliya meel ka mid ah lagu afduubto ayadoo madax furasho guusha laga rabo wow budhcad badeed baanu naqaanay budhcad barriyeed miyaa soo baxday waradhaa magafii libiya laga sheegi jiray miyaa hiiraan banaanji ka furtay war soomaali soomaali afduubanaya ee weliba hadlaya asagoo isla qumanle lacagan ka rabaa kaaga darana magac beeleed ku gabanaya waa ciil iyo caloolxumo war kalamaana war ma haysaane madaxweyne waaro xafladii galmudug ka hadlaya wuxuu yidhi war goormee waara laga dhiga madaxweynaha galmudug war waaraba madaxweynihii hore hirshabeelle wuxuu yidhi fuustahosku bogsanadhaamiyo haytana eray bawa doorashada galmudug qofii codkaan u sharaxanaya muu yidhi war shidanaaba shidan miyuu yidhi warwarkaa ku soo boodina madaxweyne waara wuxuu yidhi madaxtooyada galmudug iyo quruxdeeda ha loo dubo hirshabeelle loo diro horta madaxweyne waare eh. madaxweynaha cali jayta sheegtay ma aqoonsaday warkalamaana war ma haysiine eh. xafladii galmudug xala madaxaanna furan baa laga qaaday wiilka hore u qaadi jiray ee iyo wasiir jaamacna maslaxa isku waraysteen hadda waa isla qaadeen baan ka wadaa marka ma waxaa ka dhacday eh. maantoo kalena madaxaana furan waar aniga walla weynee wasiir heesaya weykow waar macal raysul wasaaraha iyagaa gabya war waxaan ugula wareegininoo horta xafladii xalay ma laga qaaday heestii dhihi jirta wixii dhiig lahow kaca war waxaa laga qaaday waa dharaartii galmudug oo maryaha inaan dhigtaan ku dhowaanayaa ikahay dhiiga ikahay ka dareena war waxaa kaloo laga qaaday wallaahi sida loo cartamo bilaahi cadow loo bahdilo annagu waan ku caanbaxne dadow maalays ceshadu war galmudug war kama haysiine hayehe hankoolow macagtaad ka soo roogsatay war cabdullah warkaa naga dhex madaxweynaha galmudug qoor wuxuu yidhi galmudug dagaalka ma ahana wax kale oo shaqaa ah oo ka soconaysaa ma jirto hayehe maarshaalow miyuu ku soo roga war cabdulow warkaana dhexgelina wuxuu yidhi shir kale iyo shaqo kale iyo hawl kale midna gelmudug ka dhici maayo inta khawaarijta laga soo afjarayo dhulka gelmudugna laga sifaynayo war xataa doorasho lama qabanayo miyuu yidhi war xafiisyadan la xirayaabaa lagu yidhi wasaaradda amniga iyo awqaafta afarinta isku arkay miyaa marka ma soo qafila buu yidhi war qorqor buurta gacan libax kama hadlin hordoo buuqa naga daayo reerihiinnii qabo war jabmuureedda barakaysanaa ku xadgudub war gelmudug war kama madaxweyne qoorqooro ku dacweynayay ganacsatada gelmudug madaxweynaha soomaaliya wuxuu yidhi madaxweyne ganacsatada galmudug ba al-shabaab oo xoolahooda lagu dhacayona way u dhega nugul yihiin afar sano oo aan ka baryaynay inay dekadda hobyood dhistaanna way ka dhega adeygeen oo xataa waxbaha nugu tabarrucnine adinku ka faa'iidaystaan ka weyne anuu waxaan markhaati ka ahay qoorqooro inuusan qodobkaa been ka sheegin warbowa dekadda ganacad ganacsatada reer buntland dhisatay war maamulka gelmudug hadduu adeegyadii kale ka adkaaday ganacsatadu ma halka dekada ay dhisa kari waayeen war cabdullah waxaan ka maqli jiray yaa ku garwada war kalemaanay war ma haysaane magaalada wajeer gobolka waqooyi bariya kenya arrin cajiibaha ka dhacday ma gobolka gadaal lagu daray ma somalilan ba ixtiraaftay war waaqlow inta rayla oo dhiinga laga dooranayo iska sug war maxaad u lagoynaysaa rayla oo dhinga weligii madaxweyne ma noqonaye yaa waxaad ka rabtaa faysal cali waraabaaba weli tartamaaye warwarka weliga waa dhex aradhaane xaflad meher ayaa wadaadkii markuu rabay inuu gabadhii meheriyo ayaa la sheegay gabadha meherkeedu inuu yahay hal milyan oo lacagta kenya kadib kadibna wadaadkii wuxuu yidhi arrinkaa waa ka cudurdaaranaya meherkaana ma furin karo sababtoo ah waxay noqonaysaa jid qaldanan ummadda u horkacayo furmi doona waar shiikha maxaa ka galay maisagaa gabadha mehersanayay war shiikhuma asagaa lacagta meherka bixinaya muxuu hor istaagay warwarkaana kusoo boodinaya dadkii ka qayb galay xitaa dumarkii waxay yidhaahdeen arrinkani waa qalad lamana aqbali karo wiilasha soomaaliyeedna yay aqbalin qarashka meherka haddii xujo looga dhigo war soomaalidu meherka mama bixiyaan gabdhahana way iska mehersadaane maxaa loo diidayaa hadday ku mehersanayaan mid badan igula xidhayla xogeydee waa dhammaatae gabdhuhu hadda meherkay qaaligaranayaan inay ku tahriibaan way rabaan laba bari ka cabdina mashaakil bay abuurayaan si loo furo wargaalkaaya hadda kahor waxaa ka dhacay gabar baa mahar badan sheegata iyadoo loo fadhiyo xafladeedii nikaaxa kadibna shiikhiyaa wiilkii weydiiye oo ma la qabtaho ma ku soo heshiiseen markaasuu yidhi shiikow igula xir waa hadday iga qaadi kartee war hadda gabdhaha qaar meherka badan cadowjabis bay u isticmaalaan kuwa badanoo wax la hadlo waayena waxay wiilasha ku dhahaan suuqa ii gelina intaasoo lacaga igu mehersatay waarigagii jigeel baa laga bixiyey miyaa dhacday war dumarku cadowgan ay sheegaan oo ay leeyihiin iga jabi cadowga xagee jooga war khawaariijta meesha lagu baabi'iyo lagu jabiyey waa galmudug mow meerkaas qaaliga ahba iga raacdee inan aan jeclay baan beryahan ku ag wareegaa goortaan indhaha baa lay amsiiyaa erey kuma dhahdo afkii aamus buu galay adduunna uma haye iyo hanti aan siiye ehelkeeda ma ogolo jacaylkuna aliyo maanta waa ebere dadalow adkaatee maryaa inanta ii keena war waxaa kaloo la yidhi inantaan jeclaadaaba waa reera gabadhoode ayaduna isoo doonabay dhihi taqaanaaye anna lacag ma haystee midaan soo xadaan rabe weeye eh. qodbasiro ilaahu nasiicadil baa tahay war waxaa la yidhi eh. wiilashii beladuu wadatoo muddaba dadka waali jiray eh. miyaa waafaqo waxay fali jireen waajibkoodii helay weyddiin iyo waa iga su'aal warka celin rabtee wakhtigan shabaab ma waraabihii waagu ka baryaa gorayoy gabalkudha miyaada axmedow maqli jirin war libiya dagaala ka qarxayaa la yidhi war waxaa nabadii aan ahayn waa la kala qaaday suudaan maa ku daaratay war somalilan bayba ka socotaay xaggaana la aadeen war yukrain iyo ruushka welima ka socotaa war soomaaliya hadday diyaarada heshay khawaarij layshayn maayo horta diyaaradaha soomaalida beeloodyada waayay yihiin aryaadhaha warkiyo kooban doontii shabaabku waa dhegte kadaata duulki saaraanow doontii shabaabku waa dhegte kadaata duulki saaraanow ha degto waar waan u malaynayay inay ku dhici doontee dunidii aan koraayay dakhalkii baa la jabayo dabaylihii baa la tegaye war hala yaabin hore loo yidhi marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdin waa isla darsaane fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falaqaynta wararkood kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho cadaan barnaamijka midla ayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelya